وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قرتي حرم وننك حرمه حراميه imra'atahu xaaskiisa hadduu iska xaaraameeyo laysa muusan ahaanin arrinkaasi bishayin wax ma ahaanin yani wax jiro maaha wey hadduu yidhaahdo reerkaygu xaaraan buu iga yahay ama xaaskaygu xaaraan bay iga tahay waa waraan waxba ka jirin buuri wa qaala wuxuu yidhi ibn cabaas laqad kaana xaqiiqee waxaa ahaaday lakum idinka waxaa idiin ahaaday fii rasuuli illaah rasuulka alle dhexdiis sal ly wasalam quswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan macnaa waxa weeye inayna ka xaaraamoobaynin nebigaa lagaga dayanayaa wey raba waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey walimuslim waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin qaala inuu yidhi idaa goortii xarama uu iska xarimo ninku imra'atahu xaaskiisa markuu iska xarimo iska xaaraameeyo fa huwa kaasi yamiinun waa dhaar yukafiruhaa wuuna ka kafaara gudanaya ayb labada afarkaas cabdullaahi bn cabaas radi allahu canhu wuxuu ku tusayaa haddii uu ninku yidhaahdo xaaskiisa xaaraan baad iga tahay ama xaaraan bay iga tahay xukumka ay qaadanayso afarka lafdigiisa hore oo bukhaari soo saaray idaa xarama imra'atahu laysa bishayin waxba ma ah waxba ma aha wuxuu ka wadaa laysa bialaaqin furitaan maaha hadduu yidhaahdo xaaskayga xaaraan bay iga tahay alaaq maaha furitaanna ma aha bishay intaa marka waxaa lagu fasiri bimacnaa alaaq ma aha furitaan ma oo xaaskiisu sidaa kaga xaaraamobi mayso lafdiga dambe ee muslimna wuxuu siyaadiyey furitaan hadduusan ahayn waa dhaar oo kale waa marka waxaa ku laasimaysa dhaartii kafaarada dhaartii kafaarada waxaa la yidhaha kafaaradii dhaarta kafaaradii dhaartaa ku laasimayso xaaskaygu waa iga xaaraan waa dhaar oo kale way xukunkii dhaartayna qaadanaysaa amaa dalaaq ahaan iyo furitaan ahaan ma aha buu leey ibn cabaas arrinkaana wuxuu leeyahay rasuulkaan kaga dadaynaa sal lay wasalam wuxuu ishaarayaa markuu sidaa leeyahay nabiga sal lay waslam ka sugan oo nasaa-i baa soo saaray iyo keyrkii can anas nebiga sal lay wasalam wuxuu lahaan jiray addoon oo u galmoodo oo macnaha xaas ahaan u isticmaalo waa tii u dhashay wiilkiisa ibraahim marka xaaskii ama addoontiisii nebiga sal lay wasalam isagoo yani falam tazal bihi xafsatu wa caaisha kama aynan zuulin nebiga xafsiya caaisha xataa xaramahaa ilaa uu iska xarimay bimacnaa say u wadeen u wadeen nebiga waxay ka keensiiyeen inuu addoontiisii iska xarimo markaasaa alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha alnabiyu lima tuxarimu maa axalla allaahu laka tabtagii mardaata aswaajik nebi allow wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xaaraamayn adigoo dumarkaaga ridahooda raadinaya oo ku qancinaya maxaad isaga xaaraamaynaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey marka wuxuu leeyahay ibnu cabaas nebiga sal lla alay wasalam addoontiisii markuu yidhi xaaraan bay iga tahay ma ayna furmin dalqadna ma noqonin laakiin arrintii waa lagu canaantay waxaana la yidhaha iska xaaraamayn maalix ilaahay kuu xalaaleeyey qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum baa layidhi dhaarihiinna sidaad u dhaar furan lahaydeen oo dhaarta uga bixi lahaydeen alla waa idiin xalaaleeyey kafaara markaa loo jideeyey buu leey marka nebiga hadduu reerkiisii iska xarimay oo la yidhi kafaaro samee annagana sidii oo kalean samaynayna way marka saasuu ka wadaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aayaddaasi marka khilaaf badan baa ku jiro sabab nusuulkeeda ma waxay ku soo degtay qisadaasi uu nebigu addoontiisii maariya uu iska xarimay mise waxay ku soo degtay qisadii malabka iyo casalka oo nabigi dumarkiisa qaar ka mid a ah malab siiyey qaar baa marka ka masayray malabkiibay ku direen marka ilaa uu markii dambe yidhi dib dambe uu isticmaal maayo iska xarimay marka ma qisada malabkay ku timid iyo sababta aayaddu ahayd mise qisada addoonta uu iska xarimay bay ahayd laba sababba waa jira culimada qaarna way jamciyaan ayib masaladaasi marka sida cabdullahi bni cabbaas uu ku tegay oo inay dhaar noqonaysaa ayaa waxaa la qabaa culimmada qaar ka mid ah oo dhaar keliya unayna noqonayso hadduu yidhaahdo xaaskaygii xaaraan bay iga tahay ayib oo dhaar baa ku laasimaysa kafaaraday dhaartu kafaarada dhaartu marka waa midda alla tabaaraka wa qur-aan ku caddeeyo waxa weeyaan waa qoor xoraynteed qoor xo addoon xoraynteed ama toban miskiin quudintooda ama marashayntooda inaad arag bixiso marya siiso haddii intaa aad kari weydo faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam saddex beri baad markaa soomi waa goormo markaad kari weyda weye tobanka miskiin quudintooda waxaa kasii horeysa ama addoonta xoraynteeda kafaaradaasa marka ku laasimaysu le ninkii sidaas yidhaahdo hadalkaa ku hadla xaaskaygu waa iga xaaraam ninka yidhahdo macna ayib masaladaasi khilaafkeedu marka aada buu caan u yahay oo laysla meeldhigi waa salafan wa khalafan ninku hadduu yidhaahdo xaaskaygu waa iga xaaraam khilaaf aad u badan baa ku jira yani qaar waxay leeyihin wax ka dhalanaya ma jiro xataa kafaariya dalaaq midna ka dhalan maayo oo daahiriyada qaba wax ka dhalanaya ma jiro waa hadal iska laqwi ah maxaa yeelay xaaraan buu sheegan iga yahay maadaa xaaraamaynta iska leh xalaalayntii xaaraamaynta ilahay baa iskale waa xaqullahi bay dheh addoonku marka hadduu baabkaas faraha gashado hadal laqwiyo macnalahayn buu isaga hadlay wax ka dhalanayana ma jiro bay dheh halkaa qolaa maraysa qole waxay leeyihiin ma ahee waa waa furitaan oo kale waay xaaraan bay iga tahay waan furay oo kale ka dhiganta hadduu marka niyoodo furitaan bay noqonaysa hadduu dhaar niyoodo dhaar bay noqonaysa hadduu dihaar niyoodo dihaar bay noqonaysa aqwaal fara badanoo noocaasa ku jirta laakiin madhabka cabdullahi ibni cambaas waa sidanoo dhaar buu noqonayaa ee dalaaq ma noqonayo hadduu sidaas yidhaha ayib an caaishata radi allahu tacaala canha ana bnata aljawni gabadha ibnat ljawn lamaa udkilat markii la geliyey calaa rasuulilahi sal lay slam rasuulka korkiisa markii loo soo geliyey oo wadanaa uu dhowaaday minha xaggeeda ayay qaalat waxay tidhi acuudu billaahi ilaahay baan magangeli minka adigan kaa magangelayo allaan magangeliyo magankaaga ahay wey faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laqad cudti waxaad magan gashay bicadiimin mid weyn bimucaadin mid la magan galo weyn baad magan gashayo magantiisa aan loo gacan dhaafi karin alxiqii haleel biahlikii ehelkaaga haleel buud kac reerkiinni aad rawahu buhaariy buhaari baa wariyey xaadiistani baabkan markay ku imaanayso baab maalan dalaaq baan ku jirnahay ujeeddada laga leeya waxa weeye dalaaqa alfaadda ruuxuu isticmaalaya uu haweenta ku furayo baa qaarna waxaa la yidhaahdaa alfaad sariixa ah. qaarna waxaa la yidhahdaa alfaad alkinaayaat alfaad markaad isticmaalaysa way caddahay niye uma baahna marka iyadu niyahee uma baahna oo haddaad tidhahda reerkaygii waad reerkaaga waad furantahay haddaad tidhahda waa hadal iska cad lafdu talaaq iyo yani lafdu tasriix iyo waa alfaad cadcado ama niyood ama haniyoonina afkaaga hadday ka soo baxaan furitaankii waa dhacay alfaadda qaarna kuma cadda macnaha furitaankana way ixtimaali kartaa macno kalena waa looga jeedi karaa alfaadda noocaasoo kale kinaayaad baa la ydhahda marka alfaadul kinaayaadkaasi balaaqu wuxuu ku dhacaa markii qasad la socdo oo aad ula qasado furitaan aad ula qasado haddii intaad ku hadashay aadan furitaan ula jeedinna furitaan ma noqonayso maxaa ka mid a ah? maalan lafdigii hadda aan soo marno xaaraan baad iga tahay haddaad furitaan ula jeeddo way furmaysaa oo alfaadda kinaayaadkaay culimada qaarkood ku daraan cabdullahi bin cabbaasna waa khilaafsany sooma oo isagu wuxuu leeyahay niyo iyo niyola-aantoona waa un dhaar ah eh. dalaaq meesha maba soo gelayo laakiin culimada qaar baa waxay qabaan waa alfaadul kinaayaat oo talaaqa ah haddii uu yidhaahdana niyadiisuna ay tahay furitaan uu ka wado way furmaysa alfaadda waxaa ka mid a ah xadiidkan dambe lafdigan ku yimid oo inaad tidhaahdo muxua ah reerkiinni aad alxiqii biahliki reerkiinni aad ayib reerkiinni aad laba macnoba way suroobi kartaa inaad ka wado kac reerkiinni aadoo waxoogaa soo naso oo iskala soo joog kadibna soo noqo iyo kac reerkiinni aad ood furan tahay labadaba way ixtimaali kartaa sooma labadaa kii aad ula jeedo bay noqonaysaa marka maxaa qasadkaagu ahaa kax reerkiinni aad haddaad furitaan ka wadana waa furitaan haddaad hadal caadiya ka wadana iyo reerkiinna la soo joogna furitaan ma aha saas daraaddeed buu nabigu sal lay slam haweentaa iyada ah ee ilaahay ka magan gashay wuxuu ku yidhi alxiqii biahliki reerkiinni aad reerkiinna haleel reerkiinni aad buu ku yidhi ayb marka waa furitaan bay yidhahdaano min alfaadi alkinaayaat wey fi ayadoon furitaan ahayna way timido xadiidkii kacb ibnu maalik fi saxiixayn ad garanaysaan qisadiisii soo ma garanaysaan qisadii dheerada kacb ibnu maalik isagiyo eh, saddexda nin eh, nebigu amray sal alay waslam in laga aamuso oo ay ku timid aayaadkii fi aakhiri suurati eh, atawba qisadiisa waxaa ku timid nebigu sal lay waslam markii dambe waa kii amray isagiiyo saaxiibadiiba dumarka ka fogaada dumarkiina ka fogaada ayb markii la yidhi dumarkiina ka fogaada buu xaaskiisii wuxuu ku yidhi alxiqii biahliki fakunii cindahum buu ku yidhi reerkiinnii aad oo iyaga iskala joog maadaama inaan isu dhowaanaba la diido ila reerkaagii ka fogow daabakax reerkiinni aad buu ku yidhi marka alxiqii biahliki kac baa isticmaalay furitaanna ma noqonin alxiqii biahliki nebiga isticmaalo furitaan bay noqotay maxaa kala duway waay niyadaa kala duday marka ah, nebiguna wuxuu ula qastay furitaan kacabna furitaan ulama qastin wahaakada alfaad badanoo noocaasoo kalaa jira oo qasad iyo niyo markay la socotona alaaq noqonay markayna niyatu alaaq iyo qasadkiisu ayna la soconinna aan alaaq noqonaynin waana kuwa ay fuqahadu yidhaahdaan alfaadu alkinaayaat fi alaq an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rasuulku wuxuu ihi laa talaaqa furitaan ma jiro haweenay la furo ilaa bacda nikaaxin guur kadib mooye walaa cifqa xoraynna ma jirto addoon la xoreeyo ilaa bacda milkin milkin aada addoonka mulkiday kadib mooye bimacnaa furitaanku wuxuu dhacaa guur kadib haweeney aadan qabin furi karto addoonna waxaaduun xorayn kartaa markaad yeelato addoonaadan lahayn ma xorayn karta waxa wariye xadiidka isaga abu yacla baa wariyey wa saxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu wa huwa xadiidkuna macluulun waa mid cilaysan buu yidhi cilad buu qabaa ibn cabdilhaadi baa filmuxarar isaguna wuxuu leeyahay xaakim baa saxiixiyey walahu cila xadiidku ciluu leeyahay buu sidaasoo kaleetu le macna ayib xadiidka eh, sidoo kaleeto waxaa soo saaray tayaalisi bayhaqi baa sidoo kale ka wariyey oo ariiqa abu daawuudin itayaalisi isaguna ku warinay lafdi wuxuu ku wariyey laa talaaqa liman lam yankix walaa citaaqa liman lam yamlik yacni furitaan ma leh nin aan guursanin haweenta u furayo xoraynna ma leh nin aan milkiyin addoonka uu xoraynayo macnaha ayb kadalika ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay xadiidka waxaa lagu wariyey wujuuh fara badan ila anaha cinda ahli اlcilmi bilxadiidi macluul buu macluula ah. yani xadiidkan duruq badan wujuuh badan baa lagu wariyey laakiin wujuuhdiisu culimada agtooda waa ciladaysan tahay buu le macnaha sidaa xaafidku yidhi o kaleeto muxuu ka wadaa marka xaafidku xadiidka saxiix xaakim baa saxiix yeelay waana la cileeyo waa cilaysanya wuxuu ka wadaa sanadkiisa waa laisku khilaafsanya ikhtilaaf badan baa sanadkiisa ku jira ciladu horta mid waa taa waa midda labaadee alimaamu daara qutni wuxuu rajaxay fi lcilal inuu xadiidku mursal yahay oo uusan musnad ahayn ayib irsaalkuna waa cilo kadalika abu zurca iyo abu xaatim alraasiyaan ayaguna waxay yidhaahdeen asaaniidda xadiidka kulligeed waa wahmi iyo ismoosiis bay dheen cindanada agtanada bay yidhahdeen sida saxiixaana waxa weeyaan waa ariiq fawri can maxamed ibni munkadir canman samica taawuusan can nebi sal lay slm marka ariiqa saxda waxay yidhahdeen waa ariiq mursal ah haddana munqaica ah. saas man ariiqaasaa saxa amaa turuqda kaleo dhan waa iswasiisbadeh cilada xadiidka sidaas weeye ibn abi xaatim ayaa fi lcilal labadoodaba kaga wariyey hadalkaa isaga wakadalika ibn abi xaatim wuxuu leeyahay aabbahay baan maqlay isagoo odhanaya muxamed ibni khalaf alcasqalaani ninka la yidhaahdo ayaan maqlay isagoo leh yaxya ibnu maciin baa wuxuu igu yidhi laa yasixu can inabiy sal alay wasalam laa talaaqa qabla nikax macnahaasi wax xadiidoo nebiga kaga asaxay male buui ibnu maciin baa odhanay markaasa wuxu uhi wa shayin fiihi xadiidu thawri can ibni munkadir can man samica taabuusan can nebi sal lay slm xadiidka ugu roone dariiqa ugu rooni waa dariiqa mursalka ah haddana munqaica ah. sanadkiisu kala go-an yahay haddana irsaalku ku jiro dariiqaasaa ugu roon afarta imaamba marka waxay isku raaceen inuusan ariiqiisu sax ahayn waa kee waa mxuu ahaayey mxuu ahaay daara iyo abu xaakim araazi abu zurcat araazi iyo yaxya bnu maciin waxay isku raaceen xadiidkaasi turuqdiisa inay wax ka hagaagsan jirin oo ay daciif yihiin macnaha maca dalika iyagoo aimada saa isku raacay ayaa xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale filirwa buu ku waafaqay xadiidku laakiin ciladaasuu qabaa allahumase wuxuu ku xoogaysan doonaa duruqdan soo socotuu ku xoogaysan doonaa ee xadiidku ku asixi doonaa ama ariiqa abu yacla waa cilaysan yahay waana daciif raja wriy ibnu maajah wuxuu wariyey can ilmiswar ibni makhramata wuxuu ka wariyey milahu xadiidka mid la mida wa isnaaduhu sanadkiisuna xasanun laakinahu lagu soo noqoyey isaguna macluulun waa mid la cileeye wey aydan ku noqonay ayb ibn maajah iyo ibnu khusayma fii saxiixii buu isaguna ku wariyey xadiidka misr ibn makhrama ayaa laga warinayaa kaa horuuna la mid yahay sanadkiisu waa xasan bui laakiin cillo buu qabaa isaguna talkhiiska talkhiisulxabiirka yuu sidoo kale sanadkiisa ku taxsiiniyey xaafid cilada xadiidkuna waa iskhilaaf sanadkiisa laysku khilaafsanya maxaa yeeley ilaa saddex nooc buu ku yimid oo iskhilaaf ah mar wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa can caaisha oo marfuuca ah. marna wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa oo mursal ah marna wuxuu ku yimid isagoo ah xadiisu curwa can ilmiswar ikhtilaaf marka cadwan waxaana ku jira ariiqiisu madaarka xadiidka sanadkiisu uu ku wareegaya nin la yidhahdo hishaam ibnu sacad oo dacfi ku jiro saas daraaddeed baa ibnu cadi xadiidkan wuxuu ku tiriyey manaakiirtiis axaadiista lagu inkiray ayuu ku tiriyey hishaam ibnu sacad marka xadiidka ciladiisu waxa weeyaan waa iskhilaafkaa sanadkiisa ku jira iyo sidoo kaleeto dacfi sanadka ku jira intaasaa keenaysa ciladiisu taa wey iyadana macna laakiin ariiqani sidoo kaleeto dacfigaasaa ku jire wuxuu ku xurgoobi doonaa xadiidka inoo soo socdo macnaha wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi laa nadra nadar ma jiro libni aadama laa nadra nadar libni aadama ibni aadam uma ahaanin fii maa shay dhexdii laa yamliku uusan haysanin ibni aadam wuxuusan haysanin nadar uguma sugnaaninoo nadar kaga asixi maayo wuxuusan milkigiisa ku jirin walaa cidqa xorayn ma ahaanin lahu libni aadama xorayn uma ahaanin fii shayga laa yamliku uusan haysanin wuxuusan haysanin hadduu xoreeyo xorayntiisu dhici mayso waxba ka socon maayaan walaa talaaqa furitaan uma ahaanin lahu libni aadama furitaan uma ahaanin fii maa shay laa yamliku uusan milkinin haweenay uusan guursaninoo uusan guurkeeda milkiyinna furitaan uma ahaanin waay wax furitaankiisa ka soconaya ma jiro akhraja waxaa wariyey xadiidka abu daawuud wariyey waatirmidiyu wa saxaxa wuuna saxiixiyey wa nuqila waxaa laga soo guuriyey can ilbukhaariyi bukhaari waxaa laga soo guuriyey annahu isagu waa xadiidkani asaxu maa shayka ugu saxiixsan inuu yahay oo warada ku soo arooray fiihi baabkan kusoo arooray baabkan xadiis kusoo arooray isagaa ugu saxiixsan buu yaa bukhaari laga soo guuriyey waxaa ka soo guuriyey alimaamu tirmidi fii cilalihi kabiir ah, alimaamu tirmidi fii cilalihi kabiir ayuu hadalkaa kaga soo guuriyey tirmidi markuu xadiidka saxiixiyey wuxuu yidhi axsanu shayin ruwiya fii hada albaab baabkan xadiis lagu wariye xadiidka ugu fiican weyaan bu sanadkiisa waxaa taxsiiliye xadiidka sheikh albani wuuna saxiixiyey xadiidkan afahaantiisa lishawaahidihi fi lirwa kadalika alimaam albayhaqi wuxuu leeyahy asaxu shayin fi lbaab wa xadiidkani marka waa xadiis saxa oo sugan weye xadiidu camr shacayb can abihi can jaddihi sanadkiisu waa xasano silsiladaasi camr bnu shucayb can abihi can jaddihi waa silsilad xasan ah laakiin xadiidku wuxuu saxiix ku noqonayaa shawaahidii aan soo marnay oo duruqdaa kaleeto marka laysu geeyo iyuu xadiidku saxiixu noqonaya waana sidaa ay culimmadu ay yani xukunkoodu sidaasu ku salaysanya xadiidka ay xukumeenoo sixada ku xukumeen xadiidku wuxuu faa oo marka fiqhigiisa loo noqdo uu faa hadduu ninku yidhaahdo haweenta intuusan weliba guursanin hadduu yidhaahdo way iga furan tahay maba guursaninba ma ka furmaysaa waay laba mid waay inuu yidhaahdo heble oo uusan qabin heble way iga furan tahay hadal go-an ijmaac wey waa laysla ogol yahay warkiisaasi markaa inuu laqwi yahay hadal maalaa yacni inuu yahay maxaa yeele naagaadan qabin maba furantaba soma hebla way iga furan tahay oo goormaan xidhatay waay markaad xaigeeda furayso xaiga markaad furayso soo inaad kama horeynin mamaadan gudina goormaad fur waay marka hebla way iga furan taho hadal munjis ahoo go-an hadduu yahay ijmaac wey hadalkaasi inuu laqwi yahay aan macno lahayn waxbana kama laazimi laakiin hadduu yidhaahdo intuu tacliiqiyo uu furitaanka ku xidho markuu guursado oo yidhaahdo hebla markaan guursado iga furanta ama ree hebel haddaan gabadh ka guursado waa iga furanta ama hebel haddaan gabdhihiisa mid ka mida guursado markaan guursado waa iga furanta furitaankaasi ma dhacaya hadduu guur ku yimaado mise ma dhacayo halkaa way meeshay marka fuqahadu isku khilaafayaan meeshay isku khilaafayaan halkaa way waa hadduu tacliiqiyo furitaanka uu ku xidho guurka ku xidho markaasay ku kala tegayaan culimmadu ay isku khilaafayaan ayib waxay isugu khilaafayaan laba ra'yi ra'yi wuxuu leeyahay wax talaaqa oo dhacaya ma jiree waa hadal uu iska yidhi war uunu iska yidhi waay wax qiimo iyo saamaynoo uu leeyahayna male sidaana waa madhab aljumhuur saxaabada badankood iyo taabiciinta iyo a'immada mucdamkoodu saasay ku tageen hadhow markuu guursado waa xaaskiisii hadalkiisii horena wax ka soo qaad male saasay ku tageen waxay deliishadeen xadiid kaley deliishadeen oo nebigu wuxu yhi sal ly aslam laa talaaqa libni aadama fii laa alaaqa ila bacda nikaax saas man ilaa bacda nikaax markaad guursatooda xadhigga gunudo kadib unbuu furitaan imaan karaa sidaasi waa siday jamaahiirtu qabaan culimmadu salafan wa khalafan saasay u badan yihin ayb laakiin bacdu ahlicilmi waa waxay qabaan haddii uu yidhaahdo markaan guursaday iga furan tahay mar alla markuu guursado xadhigga guntaba daqiiqadiiba ku xigtaba way furmaysaaba sidaana waxaa ku tegay cabdullahi mascuud wa huwa aqdamu man qaala wa aftaa bi hada alqowl ciddii ugu horraysay sidaa fatwata cabdullahi mascuud buu aha cabdullahi mascuud buu ahaa waxaana ku raacay oo sidaa maray alimaam abu xaniifa iyo thawri ahlu kuufa ayaa sidaa maray cabdullaahi mascuud sidaa markuu maray kadib ayaa fatwadiisa waxaa loo sheegay cabdullahi bn cabaas waxaa la yidhi ibn cabaasow waa adiga leh ninkaasi waxba ka furmi maayaane warkiisuna warkawax kasoo qaad ma lehe cabdullaahi bn mascuud baa kaa horreeyo fatwooday inay naagtu ka furmayso markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas zallatu caalim zallatu caalim waa simbirraxo ka dhacday nin caalima buu hadalkaasi waa nin caalimoo il duufayoo simbirixday hadalkii wax kasoo qaad male markaasuu wuxuu keenay aayad qur-aan oo uu deliishaday cabdullahi bnu cabaas waxa u deliishaday aayadda qur-aanka fi suurati alaxzaab alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha muminiintiio muminaadka haddaad guursataan gabdhaha muminaadka dumarka muminiadka markaad guursataan kadibna aad furtaan baa layidhi maxaa layidhi idaa nakaxtum lmu'minaat uma nikaaxa kadibna dallaqtumuuhunna aada furtaan marka ma nikaax horeeya mise dalaaqa horeeya eh nikaaxa horeeya markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud allah u naxariistee haddii sida uu sheegay ay ahaan lahayd aayaddu sidaa ma ahaatayna waxay noqon lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu idaa dallaqtum lmu'minaati uma nakaxtumuhunna bay noqon lahayd bu oo saasaa laysu dabamarin lahaa bu laakiin masaa ma aha buui weliba cadafka sida lafdiga laysugu cadfay waa umma ummana maxay faa'idaysaa tartiib iyo taraakhi bay faa'idaysaa sooma marka nikaaxa ka horeeya markuu nikaaxu dhaco kadib buu furitaankula yimaadaa buui aayaddaasoo cabdulahi bn cabaas u deliishaday waana istidlaal saxiixa w xadiidka nebiguna waa xoojinaya sal lay wasalam laa talaaqa ila bacda nikaax saas man ra'yigaataana sawaaba oo ka xoog badan ra'yiga kale madhab kaleo saddexaad baa jiro masalada ku jira oo tafsiil gelinaya imaam maalik uu ku tegey caleyh raxmatullah hadduu dalaaqu sidaas yahay oo ninkii uusan waxba ka furmaynin waxaa la mid ah nadarka wuxuusan haysanin buuba nadrayba waxaa nadar ku galay oon ilaahay shardi kula galay in aan toban kun oo dollar sadaqaysanahay oo dee maba haysatide y maxaa samayne war laqwiy waxba kama jiro lafdi kalaa jiro xadiis kalaa jira oo dhahaya nadarka aan la awoodi karaynin kafaaratuhu kafaaratu yamiin ruuxii nadra wuxuusan keri karin kafaaradiisu nadarkii waa dhacaya laakiin wuxuu la imaanayaa kafaaradii dhaarta oo toban miskiin quudintooda ama saddex beri soonkooda waa haddii ay suroobo adoontii adoonka xorayntiisa ka horreysa manaa lakiin hadda adooni ma jir saasaan isaga soo gaabsanayna marka waxaadan hayninoo milkigaaga ku jirin nadarka aada nadartaay waxba kama jiro laakiin xadiis kalaa faa dhaar buu isu bedelayaa kafaaradii dhaartaa laga rabaa taasi waa sidaas man wa addoon aadan lahaynba ma xorayn karti addoonka milkigaagaba kuma jiraba addoon hebel waa xor haddaad tidhaahdo qacan bilijmac saa ka xorooy maayo laanna dad baaba iska limo dad xoolii baad xorayn karta adiga kadalika haddaad tidhaahdo addoon hebel mar alle markaan milkiyaba waa xor waad iibsato markaasuu milkigaaga soo galay ma xoroobaya maya iyadana ma xoroobaya waa dalaaqii kale sooma lianna xorayntu waxay dhacday intaadan milkiyin kadalika dalaaqaagu wuxuu dhacay intaadan guursanin tii horey la tahay sooma kulli masaa-ishaasi marka isku meel bay marayaano waxaadan gacantaada ku jirin mana furi kartid mana milk mana xorayn kartid nadarna kuma asaxayo sidaasuu xadiidku faa'ideynaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله rufica waa la kor yeelay alqalamu qalinkii baa laga kor qaaday can alaaatin saddex saddex ruux qalinkii waa laga kor qaadayoo wax dembi a ah loo qori maayo wy can innaa'ibi baa laga kor qaaday midka hurda xataa yastayqida ilaa uu soo toosoo soo baraarugo yani ruuxu markuu hurdo intuu hurdo wuxuu sameeyo ama wuxuu ku hadlo ama wuxuu ku kacayo wax dembiyo loo qorayo ma jiro wax ka qaad ma leh an manaaskii xukmiga xukumka sharciga ah iyo waxa ruuxa laga qoraya caqli bay u baahantah ruuxa hurdana ma joogo fahamkiis iyo garashadiis ma joogto saas daraadeed baa qalinka looga kor qaaday wa can isagiiri ilmaha yarkaana waa laga kor qaaday qalinkii xataa yakbara ilaa uu weynaado wa fii riwaayatin xataa yabluqa ilaa uu qaangaadho weynaanshaha waxaa laga wadaa inuu qaangaadho ilmuhu intuu yaryaho sanqaangaana rag iyo dumarba isagana wax laga qorayo oo xumaana ma jiro dembi laga qori maayo wax dembiga loo qorayo ma jiro laakiin xasanaadka waa loo qoraya qadilo kala iyadoo kutustay salaadu tukan iyo xajka iyo cumrada iyo soonka iyo waa loo qori wadalika fadlullah ilahay fadligiisa wey tabaaraka wa xasanaadkana in la qoro sayi-aadkana aan laga qorinba wax meelaas ila qaangaano macna wa canilmajnuuni midka waalan midka junuunka ku dhacaya waalan isagana waa laga kor qaaday xataa yacqila ilaa uu wax fahmo oo wax garto aw yufiiqa ama uu miyirsado riwaayo kale waxaa xadiid cali wa can mactuuh mactuuh mactuuhana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa nacaska aan dhahno ama ahbalkee waxba kala garanay saasuu ku dhashay oo waala laakiin garashadiiba looma samayninba kaana isagana waxa weeyaan waa marfuucu lqalam wax saarani ma jiro ma waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen ila tirmidiyu tirmidi mooye wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey wa ahrajahu waxaa soo saaray sidoo kale ibnu xibbaan saxiixinta xaakim waxaa ku raacay oo isaguna saxiixiyey xadiidka alimaam dahabi sheekh albani alimaamu nawowi isagana fi lmajmuuc uu taxsiiniyey sanadkiisa xasan weyaan buu yihi tirmidi wuxuu leeyahay fi lcilm lkabiir wuxuu ku leeyahay muxamed baa weydiiyey can haada xadiis kalaan weydiiyey muxamed muxamed waa buhaari alimaam buhaari baa weydiiyey bui xadiid markaasa wuxuu yidhi arjuu an yakuuna maxfuudan waxaan rajaynayaa buui xadiiskani inuu yahay xadiid la xifdiyey oo sax ah shekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu leeyahay xadiidkaasi yani waxaa wariyey ahlu min xadiidi caliyin wa caaisha waxayna isku waafaqeen buu leeyahay culimmada ahlumacrifada xadiidkan in la qaato oo yani calaa talaqihi bilqabuul in la qaato lagu camal falo waa la isku waafaqay buui macnaha ayib xadiiku marka xadiis sugan waay xadiidku waa xadiid sugan xadiidu caliyin isagoo ah sidoo kale wuu soo arooray waana isxoojinaya xadiiku xadii saxiixa ah. xadiidku muxuu faa'iideynaya saddexdaa la sheegay mactuuhana ku dare waa nooc junuunka ka mid a ah in aan qalin dul saarnayn wax dembigana laga qoraynin wax dembiga inaan laga qoraynin saddexdaa waa laisla ogolyay laakiin waxyaalaha ay ku kacayaan iyo waxay sameeyaan iyo tasarufaadkooda haddii dad dhib ku gaadho dad xoolahooda hantidooda hadday dhib ku gaadhaan iyaga dembi ka gaadhi maayo laakiin wixii waa in loo magdhabo dadkii ay dhibka u geysteen waxaa la yidhahdaa khitaab lwadci ba la yidhahdaa dhankan oo waxba qalinku ma saarnaa khitaabu takliif baa la yidhaahdaayo shareecadu iyaga toos ulama hadasho oo ruux waalo lalama hadlo ilmo yar lalama hadlo laakiin wixii ka dhasha ficilkooda khitaabu wadci khitaab la yidhahdaa jiroo afarka ka dhashay waa in ciddii dhib ku gaadhay muxuu ahaayey loo guda waay taa iyada waa dhinac kale way ruuxa majnuunkae waalan dhibku geysto weligiisiiyo dadka ehelkiisaa gudaya wakadalika ilmaha yarkeen qaan gaadhin wixii dhibe uu geysto waxaa ka xalayo gudayo dadka ehelkiisa ah wakadalika nafsu shay sidaas way macnaha ka hurdo sidoo kale ka hurda isagoo dheelusano iska hurda hadduu soo kaco ruux dilo ama intuu sariirta ka soo dhaco ilmo yar ku kor dhaco dhinto Ah. waxaa la dhihi waa hadur maya waa la bixina marka saas way maana dhankaas marka lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa xagga ismiga wax dembiyo iyaga laasimaya ma jiro intaa garanaya baabkan maxaa loo keenay xadiidkan waa baabkan waxaa loo keenay kitaabu dalaaq baan ku jirnahay dadkan saddexda ah waxba kama furmaan saas way maana ruuxa hurda isagoo hurda hadduu intuu dheelaabo iska qarwo oo yidhaahda reerkaygi way iga furanta ku celceliy waa hurdaaba ah, waxbaa ka fur maya waxba ka furmi maaya bilijmac waa laysla ogolya waa hadal iska laqwi ah qasad buusan lahayn umuna qastin ayib wakadalika ilmaha yarka ah jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood ilaa uu qaangaado waxba kama furmaan oo ilmaha isagoo qaangaado wax ma guursan karaa ha ma guurin karaa oo guurka waxaa tawalinaya weligiisaa tawalinaya isagoo qaangaadhin buu wax qabi karaa oo reer yeelan kara laakiin furitaanka isagu ma leh maadaama ilmo yar uu yahay maantan hadduu yidhahdo waad furantahay waad furantahayna ku afriyo waxba furmi maayaan haddii la furayo oo laga maarmi waayo in la furo weligiisaa furaya isagu furi maayo saas wey macanaa weligaa furaya sidaa waxaa qaba culimada badankood qaar waxay leeyihiin hadduu gaadho xad uu wax kala garto wax kala sooco tamyiis ah oo uu wax kala garto oo qaangaadh ku dhowaado weliba uusan qaangaahin xadda iyada waa nin weyn sidaas daraadeed hadduu furitaan ku dhawaaqo waxaa ka furmeen bay leeyihi nin weyna wax kala garanaya maxaa loo ilmo yar waay ah, maya qaar saasoo marayaano waxay leeyiin mumayiska qaangaadha waxugaa ku dhowaaday ee wax kala garan karaya kaasi asaga waxa weye ruuxa weyn ha la mid noqdo way ka furmi bay leeyihin laakiin sida loo badaya raajixana ah marba hadduusan qaangaadhin waxba ka furmi maayaan sidaas way macnaa wakadalika ruuxa majnuunkee waalan iyo mactuuha aan waxba kala garanayninee nacaska ah isaguna waa la midoo waxba ka furmi maayaan reerkiisa isaguma furi karo saas man taana waa laisla ogolay waxay aada isugu khilaafiyeen culimmadu ninka la yidhahdo sakraanka sakraanka sakraanku waa midka sarqaanka midka yani waxa weye majnuunku waa ruuxa xagga alle uu kaga yimid junuunka iyo waalidu kaga timid sakraankase waxaa la yidhahdaa ruuxu isagu intuu isticmaalay waxyaala uu isku sarqaamiyo maankiisii markaa dooriye waaye khamruu cabay waa isbedelay daloobuu isticmaalay waa isbedelay qaad buu cunay waa isbedelay waa sarqaansan yahay marka sooma marka uu sidaa u sarqaansan yahay hadduu wax furo furitaankiisu ma dhacaya taas isku khilaafaya majnuunka iskumayna khilaafin laakiin waxay isku khilaafeen sakraanka ayib inay isku khilaafaanna waxaa keenaya waxay leeyihiin sakraanku asagaa sameeyey sababta saas daraaddeed loo cudurdaari maayo ayib sakraanka sarqaansan ee isagu iska sarqaamiyey ee iswaaliyey inuu طalaaqiisu dhacayo ayaa waxaa ku tegey abu xaniifa maalik iyo shaafici jumhuurtaa qaba aimada afarta badankood ayaa qaba inay reerku ka furmayso isagoo sarqaansan inuusan dhacaynina waxaa ku tegey axmed iyo shaafici fii axadi qowlayhi isxaaq ibnu rahwiya imaamu طaxaawi rabiicat ara'yi leyt ibnu sacad iyo muzani iyo keyrkood baa maray adiga waa khilaafiya sakraanka waxaan moodaa inay raajix tahay marba haddii uusan maskaxdii takaaliifta sharcigu ay ku xidhnayd iyo caqligii maadaama uu maqan yahay in uusan sidoo kaleeto aylan wax ka furmaya uusan jirin sidaasaad moodaa inay raajix tahay waase masle khilaafiya taasina waa sakraankan ka wadnahay baabu rajcati rajcadii buu baab u yahay arajca waxa weeyaan waa reerka ku noqoshadiisa ah reerka markaad furtay kadib inaad ku noqoto ayaa rajcada la yidhaha waxaana eh, muxuu ahay mashruuciyadeeda ku tusay qur-aanka iyo sunnada nebiga sal alay sl labaduba reerka waxaad ku noqon kartaa oo noqosha kaaga furan tahay dalqada koobaad markaad ku furto intaynan ciddada ka bixin waad ku noqon kartaa dalqada labaad markaad ku furto ayadana intayna ciddada ka bixin waad ku noqon kartaa bal qadda saddexaad markaad ku furto waa saan soo marnay ayadu waa baa-ina ku noqod ma leh xataa tankixa zawjan hayrahu way markaas ilaa ay nin kale soo guursadaan waxaa iyaduna aan ku noqosho lahayn saan soo marnayba haweenta aad khuluc ku furtay oo intaad wax ka qaadatay dalqadaha aad wax kaga bedelatay ayadana waa dalqa baaina saan soo marnay bal qabaa'ila meherka ii cafi baa tiri waan ku furhaya xuquuqdii ilmaha aad lahayd inaad hayso ka tanaasul ilmaha gacantaga geli waa ku furhaya waaye wax isii waa ku furhaya waa lagu siiyey khalaas ku noqosho male waa bal qabaa'ila arrinteeda iyaday gacanteeda ku jirta sidoo kaleeto hadday tahay haweenay markaad saa u guursatayba intaadan u galmoonin aad furtay famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha way marka marba haddaad furtay iyadana tagtay ciddada male iyadu qolyahaasi marka iyagu rajciye ku noqosho male laakiin ku noqoshadu kuwa horay ka suuroobi karaysa macna ayib ku noqoshadu marka haweenta intay ciddada ku jirto kuwaa lagu noqon karo inuu ninku ku noqdo waa xaq khaalis isagu uu leeyahay iyadu inay raalli ku noqoto shardi maaha weligeedu inuu ku qanco raalli ku noqdon shardi maaha labadaba iyagoo diidan hadduu rajactu yidhaahdo waa xaaskiisii wa qur-aankaa laga qaadan allah tabaaraka wa wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika raggooda ayaa u xaqnimo leh oo cid walba uga xaqnimo badan soo ceshigooda intay ciddada ku jiraan ayada nafteeda iyo weligeedaba waxa uga xaqleh ninka uga xaqle inuu soo ceshigo marka inay raalli noqotona shari maaha weligeedu inuu raalli ku noqdona shari maaha ayib dhaqashada dambe waa meesheeda amaa soo ceshigu waa asaxayaa biduuni ridaaha wa ridaa weliyiha saasaa sax mana can imraan bni xusaynin radia allahu canhu anahu su waxaa la weydiiyey can irajuli ninkii baa la weydiiyey oo yutalliqu furaya xaaskiisa uma kadibna yuraajicu soo ceshanaya oo walaa yushhidu aan markhaati uu samaynayn aan markhaati gelinaynin waxaa la weydiiyey cimraan bni xuseyn waa saxaabigii nin xaaskiisa furay haddana soo ceshaday furitaankiina aan markhaati u samaynin soo ceshigiina aan markhaati u samaynin keligii baa iska samayay labadaba fa qaala wuxuu yidhi cimraan ashhid markhaati geli calaa talaaqihaa furitaankeeda markhaati geli wa calaa rajcatihaa soo ceshigeedana markhaati u sameeyo markhaati geli rawa waxaa wariyay abu daawuudda baa wariyey haakadaa sidaasuu ku wariyey mawquufan asaga oo ku taagan cimraan ibn xuseyn xadiidku isagoo ku eg oo nebiga aan gaarsiisnayn wa sanaduu sanadkiisuna saxiixu wa abu daawuud sidoo kale waxaa xadiidka soo saaray ibnu maaja ibnu maaja baa sidoo kale wariya xadiidku waa xadiis mawquuf ah ma aha xadiis marfuuc oo nebiga hadalkiisii maaha laakiin waa hadalkii iyo xukumkii cimraan ibnu xusein axadu asxaabi rasul sal lay slam isagaa iska leh ayb sheekh albani caleyh raxmatullah fi irwa wuxuu ku leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim xadiiku waa xadii saxiix ahar ahaan baan ka wadla mana waa ahar mawquufa oo saxiixu sanad ah dhammaystirkiisuna waxa weeye cimraan ibnu xuseyn markii sidaa loo weydiiyey wuxuu ihi allaqta ligayri sunnah dariiqii nebiga dariiqaan ahayn baad wax ku furtay markhaati la-aanba haddaad furtay dariiqii nebiga dariiqaan ahayn baad wax ku furtay waraajacta ligayri sunnah bariiqii nebiga bariiqaan ahaydna waad ku soo ceshatay ayb ashhid calaa alaaqiha wa calaa rajcatiha walaa tacud buuri furitaankeedana markhaati u samee soo ceshigeedana markhaati u samee hana ku noqonin arrintaa iyada ha ku noqonin furitaanka iyo soo ceshiga markhaati la-aanta ha ku noqonin buu kuyidhi aarkaasi marka waa aar saxiixu sanada wey macnaha waxaa daliishaday aarka waxaa deliishaday culimmada qaar ka mida oo qaba haweenta markii la furayo waxaa waajib ah in markhaati loo sameeyo marka la soo ceshanayana waxaa waajib ah in markhaati loo sameeyo aarkanay deliishadeen waxaa kaloo deliishadeen fii suurati aalaaq aayadda qur-aanka rabbi yihi tabaaraka wa faidaa balaqna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruufin waashhiduu daway cadlin minkum Ah. dumarkii aad furteen waktigii ciddada ay ka bixi lahaayeen markay gaadhaan oo ku dhawaadaan baa laga wadaa ama wanaag ku haysta oo soo ceshada si wanaagsan kusoo ceshada ama faraha ka qaadoo si wanaagsan kusii daaya sidaas ha ku tagtee daaya markaasaa waxaa la yidhi laba nin oo caadiliin ana markhaati uga dhiga arrinta iyada oo idinka muslimiinta idinka mid daway cadlin minkum marka waa amar wa ashhiduu daway cadlin waa amar amarkuna fii aslihi wuxuu waa faaideeyaa wujuubbuu faaideeya wujuub buu faa'iideeyaa marka furitaanka in loo sameeyo markhaati soo ceshigana in markhaati loo sameeyo inay waajib tahay waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qowlihi alqadiim qowlihi ljadiid maaha fii madhabihi alqadiim wuxuu qabay inuu waajib yahay soo ceshiga markhaati loo sameeyo wakadalika furitaanka ayb inuusan waajib ahayn oo mustaxab yahay oo waa uun sunna ee laazim ma ahana culimada badankood baa qaba markhaatigelintu laazim ma ah ee waa sunno laga tegey maalik abu xaniifa shaafici fii qowlihi ljadiid iyo axmed keyrkood baa saas way macana yacni jamaahiirtu waxay qabaan in uu dhacayo haddaad furto markhaati la-aan furitaankii waa dhacaya haddaad soo ceshato markhaati la-aan soo ceshigii waa sax laakiin ama waajib baad ka tagtayoo ismi baad gashay ama sunnaad ka tagtayoo ismiba leh labadaa mid wey man ayb laakiin waa dhacayaayo waa soconayaan rajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey bilafdi buu ku wariyey lafdiganuu ku wariyey bilafdi ana cimraana cimraan ibni xusaynin radi allahu canhu su-ila waxaa la weydiiyey canman raajaca cidda soo ceshaday imra'atahu xaaskiisa soo ceshaday oo walam yushhid aan markhaati gelinin arintaasaa la weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu yihi fii kayri sunnatin dariiqadii nebiga sal lla lay wasalam mid aan ahayn waay fii kayri sunnatin dariiqo kayrkeed waay yani wuxuu ka wadaa sunnata rasuulilahi leanna saxaabigu hadduu sunna ilaaqo wuxuu ka wadaa sunnadii nebiga sal lay slam sunnadana dariiqada laga wadaaye sunnadii ma aha bimacnaa yani isilaaxa fuqahada loo yaqaanee waajibka ka horjeeda ma fii ayri sunnatin dariiqadii nebiga midaan ahayn ay weeyaane falyushhidha markhaati geliyo alaana hadda ha markhaati geliyo ayib haddii markii aad furaysay aadan markhaati samaynin marka dambe markhaatiga dib ka markhaati geli haddaad soo ceshatayna oo markii hore soo ceshanaysay aadan markhaati gelina dib ka markhaati geli saasuu ka wadaa wazaada wuxuu ziyaadiyey xadiidkaasi lafdigaasi bayhaqi uu soo saaray waa daciif lafdigaasi waa daciif dacfigiisuna waxa weeye inqiaac baa ku jira maxamed ibnu siriin ayaa cimraan ibnu xuseyn ka warinaya mana uusan waxba ka maqlin sidaas daraaddeed inqiaaca dartiibuu lafdigani daciif leeyahay lafdiga saxda ah waa kaa hore ee muxuu ahay abu daawud iyo keyrkii ay soo saareen ama lafdigani waa daciif wazaada wuxuu ziyaadiyey aabaraaniyu abaraani wuxuu ziyaadiyey fii riwaayati riwaayo kale wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayati wuxuu ku siyaadiyey wayastakfiru allaha ilaahayna dembidhaafuu weydiisanaya wuxuu yidhi falyushhid ilaana hadda ha markhaati geliyo wayastakfir allaha ilahayna dembidhaaf ha weydiisto sidaasuu isyuu ku siyaadiyey baraani fii riwaayatin dabaraani xadiidka wuxuu ku wariyey fii mucjamihi alkabiir isagoo ziyaadadaa wata wayastakfir allah waana daciif ciladuna waa tii hore un oo lafdigana yastakfir allaha iyo xadiidka lafdigiisao dhan dabaraani wuxuu ku warinayaa isla ariiqii hore bayhaqi ku wariyey ciladiisuna waa inqiaac baa nidhiyo maxamed ibnu siriin oo cimraan ibnu xuseyn ka warinaya waxa muusan ka maqlin wabitaali waa daciif alfaadanoo dhan marka waa daciif lafdiga saxda waa kii hore sidaas man wacan ibni cumara radi allahu canhuma annahu isagu lamaa goortii tallaqa uu furay imra'atahu xaaskiisa qaala wuxuu yihi nabiyu nabigu sal lay slm licumara cumar wuxuu ku yidhi murhu amar mur amar cumarow hu ibnu cumar amar wiilkaaga cabdulaahi amar falyuraajicha ha soo ceshade waxaad amartaa inuu xaaska soo ceshado ha soo ceshade sidaa amarku muttafaqun caleyh waa soo marray soma xadidka cabdullahi bn camr cumar iyo alfaadiisa oo soo mar halkan maxaa loo soo celiyey waa wuxuu u soo celiyey inuu ku yidhaahdo nabigu sal alay wasalam markuu cabdulaahi bni cumar ku yidhi xaaska ha soo ceshado laba daba dhigin markhaati ha u sameeyo soma ha soo ceshado baa layidhi haddii markhaati u samayntu ay laasim tahay nebigu wuxuu raacin lahaa murhu falyuraajicha walyushhid calaa dalik markhaatina ha uu sameeyo waa la raacin lahaa laakiin soo ceshado baa layidhi waxaa laga fahmiyey marka leeyihiin soo ceshigu inuu asaxayo biduuni ishhaad isagoon markhaati loo samayn sidaana waa sida ay jumhuurtu qabaan laakiin jawaabta laga jawaabi karaa waxay tahay cabdullaahi bni cumar waxaa dhici karaysa qisadiisa markuu nebigu amarkaas siinahayay inuu cabdullaahi ogaa soo ceshigu inuu markhaati u baahan baahanyay oo dee qur-aankiibaaba soo degay oo amray aayaddani suuratu talaaq markaa way soo degto way jirtay marka cabdullahi bni cumar xugub oo ogaa oo uu cilmi u lahaa in la amrana uma baahnayn baa dhici karaysa in lagaga jawaabo sidaas daraaddeed daahirka nasku wuxuu sheegayaa in markhaatigelintu inay waajib tahay laakiin wujuubkaasi ma laga fahmayo ama kama laasimayso inuusan asaxaynin saasman yani waajib haddii laga tago kaba soo qaad markhaatigelintu inay waajib tahay waajibkii baa laga tegay inuusan soocoshigiina asaxaynin dalaaqiina asaxaynin daliil kaley u baahanta wujuub keliya kuma filla sidaasay culimada qaarkood doodooda ku dhiibanayaan macnaha baabu lilaai wاlhihaari wاlkafaara wuxuu baabu yahay alilaa dhaalashada uu ninku reerkiisa ka dhaarto inuusan u galmoonaynin oo xaasaysanaynin buu ku dhaartay wadihaari diyaarkana waxaa la yidhaahdaa inuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyaday dhabarteedaoo kale ad iga tahay anti calaya ka dahri ummii ama hooyadooo kale ad iga tahay inuu yidhaahdo ayaa ihaarka la yidhahda waalkafaarati iyo kafaaradii oo dihaarka ka laasimaysa hadduu ninku markuu ninku yidhahdo reerkiisa hooyada kala dhigata ama hooyadii dhabarkeeda ayay kafaara ka laasimaysaa kafaaraduna taa wixii lagu kafaara gudi lahaa ee xal u noqon laha ilaaga marka saasaa la yidhahdaayo al-ilaa waxaa la yidhaahdaa asalkiisa shay inaad ku dhaarataa la yidhahda sharciguna wuxuu u yaqaanaa ilaaga alimtinaacu bilyamiini min wai lmara min wai zawjade yacni inaad haweenayda dhaar darteed aad ka dhaaratay aada uga mancoonto galmadeeda iyo utegitaankeeda yacni waxaad ku dhaaratay inaadan u galmoonaynin xaasaysanaynin reeraysanaynin sidaasaad intaad go-aansatay baad sidaa kaga tagtay taasaa marka ilaaga la yidhaha ninko reerkiisa ka dhaarta la yidhaha can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi aalaa wuu dhaartay rasuulullahi sal ly wasalam min nisaa'ihi dumarkiisuu ka dhaartay wa xarama wuuna iska xarimay fa jacala markaasuu yeelay alxaraama xaraamtii xalaalan xalaal buu ka yeelay fa jacala alxaraama xalaalan buu ka yeelay wa jacala wuxuuna yeelay lilyamiini dhaartii wuxuu u yeelay kafaaratan buu u yeelay fajacala alxaraama xalaala waxa weeye uu kafaaradii markuu gutay kadib ayuu muxuu ahay u xalaalowday markii hore uu iska xarimo uu ka mancoobay kadibna xalaashii ayuu xaaraantii ayuu xalaal u noqotay macnaha fajacala alxaraama xaaraantii wuxuu ka dhigay xalaalan buu ka dhigay wa jacala wuxuu yeelay lilyamiini kafaaratan buu u yeelay rawaa waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey kadalika ibnmaajahna wuu wariyey waruwaatuhu xadiidka ruwaadiisa ragga warinayana iqaatun waa rag lagu kalsoon yahay ayb kadalika fi lfatxi fatxilbaariga wuxuu xaafidku ku leeyahay rijaaluhu muwasaquun ragga xadiidkan wariyey waa rag la tawsiiqiyey laakiin wuxuu daba dhigay laakiin rajaxa tirmidiyu irsaalahu calaa waslihi tirmidise wuxuu rajaxay xadiidkani inuu yahay mursal oo uu mawsuulka ka xoog badanya irsaalku rajaxay xadiikani ma sugnaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo maslamatu bnu calqama oo saduuq lahu awhaam uu ku sheegay xaafidku fi taqriib ninkaas oo dacfigu ku jiro ayaa waxaa khilaafay nin la yidhahdo caliy bn musir iyo keyrkii oo bedelka isagu xadiidka uu xidhiidhiyey iyagu xadiidka mursalu shacbi bay ka dhigeen camr bnu sharaxiil shacbi inuu irsaaliyeybay ka dhigeen oo xadiidka mursal bay ka dhigeen tirmidina wuxuu leeyahy hada asax inuu mursal yahay baa saxiix sidaana waxaa ku raacay ibn cabdilhaadi alimaam dahabina fii miisaan lictidaalka xadiidkan in laga dhigo xadiid xidhiidhsan oo nebiga gaarsiisan sidaa in laga dhigaayo wuxuu ku daray manaakiirta waxyaalaha lagu inkiray ninka la yidhahdo maslamat bna calqaba marka maslamat bna calqaba waa cilada xadiidka waay waa midda koowaad horta xadiidka wuu xidhiidhiyey isagoo mursal ah rag ka xoog badan baana yani xadiidka mursal ka dhigay sawaabkuna waa sidaasoo aimadu ay rajaxeeno xadiidku waa mursal daciifa ah. albanina fi daciifi sunan tirmidi iyo keyrkiibuu ku daciifinayaa ma sugna xadiikaasi marka ayb waxaa sugan nebigu sal lay waslam inuu dumarkiisa ka fogaaday kama fii saxiixi bukhaari wakayrihi bil kaamila inuu ka fogaaday dumarkiisa ah, oo usan u imaanin usan reeraysanin ayaa sugan qiso ilaahayde laba sababoodba way u sheegaano bal waxay yidhaahdaan markay diilkii masruufka weydiisteen qadiyadii takhyiirka ayaa mar sabab looga dhigaa marna waxay ahayd markii ay muxuu ahaaye ama qisadii malabka ama qisadii gabadhii addoontiisa intuu iska xarimay nebiga la canaantay oo la layidhi lima tuxarimu maa axalla allahu laka tabtaqii mardaata aswaajika sirtii marka uu qaarkood ku siraysay markay faafiyeen arrintaasuu nebigu ku xanaaqay oo markaasuu bil dumarkiisa ka fogaaday adi asbaabtaasi waa la sheegaa laakiin waxaa sugan nabigu sal lay waslam dumarkiisa uu bil ka maqnaa oo meel kore oo qol kore ayuu keligii joogay nabigu sal lay wasalam saasman ilaaga haweentiisa haweenta inuu ninku yidhaahdo eh, ka dhaarto oo uu ku dhaarto kuma xaasaysanayo mana kuu galmoonayo laba mid waay haddii uu muddo u sameeyo muddaduna afar bilood ka yar tahay saasuu dhammaysan wax xugumoo la saarayana ma jiro kafaarana la saari maayo afartaa bilood wixii ka yar wuu ka maqnaan karaa hadduu dhaarto dhaartiisa wuu fushan karaa waxaa kaloo heli karaa dhaarta intuu jebiyo inuu kafaaro gutana wuu heli karaa waa kafaaradii dhaarta taasi waa xaalad xaalad labaad in dhaarta uu haweenta ka dhaartay uusan waktiba u samayninba oo yidhaahdo muxuu ahaayey kuna galmoon maayo reerna kaa dhigan maayo saasuu ku dhaartay waktina uma samayn ama ma ahee afar bilood ka badan buu wakti a sameeyey shan bilood afar bilood iyo ziyaado wax ka siyaasan afar bilood labadaa xaalo waxaa la samaynayaa inta afar bilood la gaadhaya waa loo kaadinaya faraha laga qaadaya markii bishii afraad ay dhammaato baa la soo istaajinaya marka waa la soo qabanaya dhagtaa lasoo qaban maxkamadaa soo qaban laba mid baa la dhihi ama ku noqo oo haweentii xaqeedii gud oo u galmood ama halkaa dhig xadhiggeeda laakiin banaankan iska marmarhaya iyaduna waygu xidhaanaysaa u soconaysa sidaas waa la soo istaajinahaya waana sida raajixa wa qur-aankuna macnahaasuu tilmaamayaayo waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacala fii suurati albaqara liladiina yu'luuna min nisaa'ihim ragga dumarkooda ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in loo korto oo loo kaadiyo oo lagu degdegin afar bilood in loo kaadiyo ayib afar bilood markay dhammaato fa in faa-uu hadday soo noqdaan oo reerkii ku noqdaan faina allaha gafuurun raxiim alla waa midka dhaafida badan oo naxariista badan xaalku marka waa sahlan yahay waay hadduuba soo noqdo oo reerkii reeraysto oo xaqii gudo fa ina allaha gafuurun raxiim xaalku waa sahlanaaday wain cazamuu alaaqa hadday go-aansadaan furitaanna fa ina allaha samiicun caliim alla waa midka maqlo oo xaalkana og waay laba mid marka ama waxaa la dhihi gud xaqii oo gogosha tag ama waxaa la dhihihaa waa diiday soomaha xadhigeedii halkaa dhig laakiin way u xidhnaanaysaayo adna banaanka iska marmari ha ma soconayso ayib sida wanaagsanna waxa weeye haddaaba dhaarato ood shay ka dhaarato sida xadiidka saxaykii keyrkii ku yimid nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam haddaan dhaarto oon arko shaygaan ka dhaartay inuu iiga khayr badan yahay dhaartayda fulinteeda dhaartaydiibaan jebinayaa waana ka kafaara gudanayaa amarna nabigu waa ku bixiy sal lay slm ruuxii dhaarta oo shay ka dhaarta ama ku dhaarta oo arka inay ka khayr badan tahay dhaarta jebinteedu ha jebiyo dhaartiisana ha ka kafaara guto an ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu yihi idaa goortii madad ay tagto arbacatu ashhurin afar bilood laga bilaabo maalinkaad dhaaratay ood reerka ka dhaaratay idaa goortii madad ay tagto arbacatu ashhurin afar bilood waqafa wuu istaagayaa almuulii kii dhaartay wuu istaagayaayo waa la soo istaajin wa xataa yualliqa ilaa uu ka furo ma la soo istaajinayaa ama wuu ku noqon hadduu khiyaarka furitaanka qaatana markaasuu furi walaa yaqacu mana dhacayo calayhi korkiisa aalaaqu furitaan korkiisa ku dhici maayo xataa yualliqa ilaa uu furo ahrajahu waxaa wariye albuhaari buhaari baa wariye ayib masalada wuxuu tilmaamaya ibnu cumar waa masale khilaafiya ninkii reerkii muusan ku noqonin dhaartuu ka dhaartay kamuusan noqonin afartii bilood baa dhammaatay afarta bilood markay dhammaato laba ra'yi bay isugu khilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin afarta bilood sidaa hadday u dhammaataba isagoon furin hal dalqadayba ku tagtayba oo baaila ah wayba ka furantayba afarta bilood intaan la gaadhin buu jaanis haystaa laakiin afartu hadday dhacdo waaba furantayba furitaankiisana looma baahnaba toos otomatikiin bay u furmaysaa saas qaar baa ku tegey qaarna waxay leeyihiin war ma ahee afarta bilood markay dhammaato yaa la soo istaajin laba la khiyaar gelin war ku noqo ama fur isagaa marka furitaanka lahoo markuu furay furmi mooye dalqad toos isaga dhacaysa ma jirto labadaa ra'yi marka isugu khilaafsanya saxaabadii baa isku khilaafsanaa ilaa taabiciintii ilaa fuqahadaa isku khilaafsan ayib cabdulahi bn cumr marka ra'yigiisu waxa weeye wuxuu yidhi idaa madat arbacatu ashhurin afar bilood markay dhammaato ma iska furmaysaa maya wuxuu yidhi waqafa wuu istaagi almuuli kii dhaartay waa lasoo istaajira wuu soo istaagi xataa yualliqa ilaa uu furo isagaa furitaanka lehe iskama furmaysa waay walaa yaqacu calayhi korkiisa ku dhici maayo altalaaqu furitaankii isaga dul dhici maayo xataa yualliqa ilaa uu furo waaa wariye araja waxaa soo saaray albuhaariy buhaari baa soo saaray an sulaymaan ibni yasaari waxaa laga warina radi allahu canhu qaala inuu yidhi adraktu waxaan soo gaaray bidcata cashara dhowr iyo toban rajula nin oo min asxaabi rasulilah sal lay sl nabiga saxaabadiisa ka mida kulluhum dhammaantoodna yaqifuuna ay istaajinayaan almuuliin ninkii dhaartay ay soo istaajinayaan oo waxaa wariyey ashaaficiyu shaafici baa wariyey dhowr iyo toban nin oo saxaabadan soo gaadhay buu yihi oo dhammaantood ay qabaan afarta bilood markay dhammaato ninkii dhaartay reerkiisa ka dhaartay ha la soo istaajiyo ama fur ama gogosha tag labadaa mid in la khiyaar geliyo oo way iska furmaysaa bayna qabiibule raggaa saxaabadii asarkaasi sulaymaan ibnu yasaar ee saxaabada uu ka warinayo waxaa wariye alimaamu shaafici fii musnadihi buu ka wariyey sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiixun calaa shardi shaykhayn saas man dhowr iyo tobanoo saxaabada ka mid waliba khulafadii baa ku jira khulafadii ka midaa ah ku jira saasay u badnaayeen saasay u badnaayeen waxaana sidaa ku tegey inayna dalqadu markaaba iska dhacayn ina markii lasoo istaajiyo hadduu furo unbay furmaysaa sidaa waxaa ku tegey alimaamu maalik shaafici axmed iyo isxaaq baa ku tegey yani fuqahada afarta badankood baa qaba ayib ragga qaba dalqadu toos bay isaga dhacaysaa waxaa ka mida thawri iyo ahlu kufr oo waxay yidhi afar bilood hadday tagto fahiya talqatun baa'ila hal dalqad oo un ciddo lahayn waxaana hal dalqadoo uusan ku noqon karin bay ku furmaysaa bay leeyihi laakiin waa ra'yi laga xoog badayo laga rajaxay kaas hore oo inuu furo mooye ayna furmaynin ah ayaa raajixu xoog badan isagaana loo badaya an ibni cabaasin waxaa laga wariye radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa iilaaul jaahiliyati jaahiliyada dhaartoodu waxay ahayd dumarka ka dhaartaan asanata hal sano sanatayni iyo laba sano jaahiliyadu waa islaamka ka hor islaamka ka hor dhaqanka mujtamacu ay ku dhaqmi jireen wuxuu ahaa ninku hal sano oo kaamil inuu dumaa xaaskiisa ka dhaarto halkaas sanuu ka maqlaanaya marmarka qaarkood laba sanay ka dhaaran jireen markaasay ka maqlaan jireen fawaqata allaahu markaasuu alla xadeeyey arbacata ashhurin afar bilood buu alla ku waktiyey oo ku xadeeyey labadii sanaa la soo jaray muxuu ahaay waxaa la soo jaray sanadkii baa la soo gooyey afar bilood baa lagu soo xidhay markaasaa wuxuu yidhi fa in kaana hadduu ahaaday buu idhi aqalla mid ka yar min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar hadduu yahay dhaartu iyo iilaagu hadduu afar bilood ka yar yahay falaysa ma aha ahaanin buui in dhaar ma aha bui ahrajahu lbayhaqiyu bayhaqi waa soo saaray bimacnaa wuxuu ka wadaa wixii afar bilood ka yar dhaarasho ma aha oo xugunkii iilaaga ma qaadanayo oo ninka inta la soo istaajiyo la dhihi maayo muddada gudaheed ama fur ama ku noqo gogosha ugu galmood afar bilood wixii ka hooseeyo ka yar khiyaar buu leeyahy oo dee nebiguba sal lay aslam bil buu ka maqnaa qur-aankana waa laga fahmiyo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim maxaa la yidhi tarabusu arbacati ashhur afar bilood xaq bay u leeyihiin in loo kaadiyo waa la sugi la faragelin maayo afar bilood maxkamad iyo dowlad iyo midna ma faragelin karto afartaa bilood ha iska tabashleeyo ha iska dabaashaabo laakiin afarta bilood markay dhammaato halkaas baa lagu sugi saas way macnaha macnahaasuu tilmaamaya afarkan sanadkiisa waxaa ku jira la yidhahdo alxaaris ibnu cubayd oo saduuqun yukhti ah kama fi taqriib laakiin waa la mutaabaceeyo cinda bn abi shayba ayaa la mutaabaceeyey nin kalaaska ku jira isagoo mutaabic lahaynoo camir bn cabdilwaaxid ilaxwal ah la yidhaahdo magaciisa oo saduuqu yukhti isagana laakiin xaafid ibn xajar fi diraaya kitaabkiisa adiraaya afarkaa wuxuu u tiriyey ibni abi shayba kadibna wuxuu yihi isnaaduhu saxiix aarkan cabdulahi bn cumar sanadkiisu waa saxiix buui laakiin sida sawaabka sanadkiisu waa xasano caamir ibn cabdilwaaxidkaas ayaa dacfi ku jira marka saxiix ma gaadhayo waa xasan saas wey macana ayib waa madhab aljumhuur marka sida cabdulahi bni cabaas uu maray oo wixii afar bilood ka yar inuusan iilaa ahayn ka dhaarashada axkaamteeda uusan gelayn ninkana aan la soo qabanaynin afar bilood wixii ka yar sidaasi waa sida jumhuurtu ay qabaan weeye hada bilahi towfiiq sal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi waslm